alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wala alihi wsaxbi wasalam maa xukmu akli aلthuum wاlbasal aslan waay bilyamiin waa mubaax marka hore faa'iidooyin caafimaadna waa bileyin toonta iyo basasha ay laakiin goorma la diiday mataa nuhiya can aklihimaa haye cindama yuriidu shaksu an yadhaba ilى اlmasjid aw yusalli falow اxtaaja waaxidu min الnaas calى akli haadayn الshajaratayn ثuma akalahmaa wa xaana waqt الصalaaة fahal yusalli fi beytihi aw yadhab ilى اjamaaca aye yusalli fi beyti limaada لأn النabiya slى الlahu عalيه waslم qaal man akla ثuma aw basra falyctazilna aw lyctazil masjida إida kana almasjidu khaaliya min الnaas fahal yajuusu aklu aلthawmi fiihi aw an yaأtiya waaxid wahuwa akil fadl nacam walow kana khaaliya la yajuus liأna almalaykata tata'addaa mima yata'addaa minhu الإnsaan marka laba ciladood baa loo diiday bay noqonaysaa soo maha laba cilo nahyu athum albasal can aklihimaa waa cilatayn isnatayn alcilat اlulaa a a an annaas yatacaduuna bihi walcila athaaniya cila almalaaika waay waxay markaa culimo badan uga qeyb qaateen uga qiyaas qaateen baan ujeedaa mar haddii ciladii la gartay shayga shayga ciladiisii mar haddii la garanayo waxay uga qiyaas qaateen maxay wax kasta oo yata'adaa minhu annaas ay dadku ku dhib mudanayaan ka addukhaan sida sigaarkii oo kale sharabaadadii oo aan markaa nadiif ahayn oo kale qofkii oo dhidid ka soo uraya oo intuu kalaxaam wasamaak oo kale u yihi nawowi raximah llah sida qofkii hiliblaha ahaayo kii kalluunlaha ahay dee macna kalluunkii iyo hilibkii isagoo ku dhex jiro dee wixii saa u dhex walaaqanaya masaajidkii laga yaabo inuu la soo galo lakin de waa inu iska soo hagaajiyo iska soo nadiifiyo hadduu dee cuno toon iyo basal oo laakiin wax urtooda meesha ka saaraya oo isticmaalo oo la hubayn waxaasi meesha ka saaraya ka war ma iman karaa haa cilladii hadday meesha ka suushay alxukmu yaduuru maca cilati wey alkuraasna waa geed kale oo toonta ku dhow dhow wauta biqidrin fiihi khairaat min buquulin qidrigu waa shaygii wax lagu karinayey markaa rasuulkuna alayه الslat slaam muu diidin in lasoo cuno iyagoo la kariyey waayo urti way ka tegeysa marka toonti iyo la kariyay haddaba waayo sootan wax la kariye loo keenay marka culimada qaarkood waxay idhahdeen uutiya bibadrin ayaa loo keenay waa weel fiihi khatiraatun min lakin oo tasxiif bay qaarkood yadhan lakin dee sidanaa u dhow lakin oo dee saxiixii ku taala bad biqidrin fiihi khatiraat waa waxyaalaha khatiro min buquulin ahaaday buquul markaa waa caleemaha iyo waxaa kala duwan marka awrbu ka dareemayo fawajad allaha riix inay basal tahay inay toon tahay inay wax kala tahay waa kartaa halkaa waxa kaloo laga qaadanaya geed kastoo urtan sameynaya oo lamidina inuu ka lamid un yahay waxaa kaloo soo aroortay inay saxaabadu yihahdeen haddii qofka toon iyo basasha ayaa laga dareema oo la fogan jira ilaa baqiic baa la geen jira oo ka tag masaajka la ohan jira waa saari kara markaa qofka masaajida oo masaajka iskaga baxbaa ohanaya culimada qaarkood waxay qiyaas qaateen qofka afkiisu uraya ee matran qofna waa qof xaaladda wacadaydo urtaas ay ka suuleyso dadka qaarkoodna waa kaah caloosha ka soo baxayo qofku isagu isma dareemo lakin dadka kalea dee dareemo oo wax joogto ah markaa oo cilo ah qaarkood waxaa taa qofka noocaasa waxaa la odhanaya jamcii ka hadh maadaama ay dadkii kula kugu dhib mudaneen ibn cuthaymin ba waxa weydiiyey raximah ullah safka hore adigoo ku jira oo cid sidaa amba sigaarkaa amba toonta waxbasa wax dee adu saa lagu dhib soo cunta ma safka hore aan joogaya waan iskaga adkaysanaya fadligiisa mise agga dambaan iska tegaysa agga dambaa tegeysa waayo maxaa ka hor maxaa safka hore kasii muhiimsanaa khushuucda salaada laanna qofkii dee salaadiiba khushuucayninoo meeluu de wuxuu tegaya xaggaa damba kule iska tegaya u iskagan qalbihii waxaa laga qaadanayaa culimada waxay uga sii qiyaas qaateen intooda badani meelaha la yskugu imanayo o dhan garoomadii ciidda meelihii waxa weeyaan cilmiga lagu baranayey waxaasoo dhamina la mid bay noqonayaan inuu qofkiisa soo hagaajiyo si aanu dadka kale u dhibaateyn baabu tashahudi atixiyaadka iyo baabkiisi weeyey wa can cabd llahi bni mascuudi إda qacda axadakum fi الصalaaةi falyaqul aلtaxiyaatu lilah markaa qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalيه waslm halkan ka xadfale idaa qacada markuu fadhiisto axadukum midkiin fi salaati falyaqul ha idhaahdo ataxiyaatu lilah wadakarahu xadiiska buu sheegay xadiiskana waynu soo marray weye wa fiihi waxaa ku jirtaa fainakum idinku idaa facaltum dalika sidaa markaad samaysaan sidee ataxiyaatu lilah faqad salamtum asalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin halkaasaa kusii jirte faqad idaa facaltum markaad samaysaan dalika arrinkaasi ataxiyaad ka ad akrisataan faqad sallamtum waad salaamteen calaa kulli cabdin saalixin addoon kastoo wanaagsan oo fi samaai waalardi samada iyo dhulkaba joogay wa fiihi waxaa ku jirtay falyakhtar falyatakhayar falyatakhayar ha ka doorto min almas'alati su-aasha min almas'ala ay min adducaai ducada maa shaaa wixii uu doono marka cabdillaahi ibnu mascuud waa tashahudkii cabdillahi ibnu mascuud aynu soo maray ee ugu caansanaa culimadu intooda badna rajxeen aلsalaamu عalayna aلsalaamu alaa cibaadi اllahi الصaalixiin qof kastoo saalixa bay gaadhaysaa waa ku culimadu markaa yihi qofka taariku salaadka ah ducadani ma soo gaadhaysa isaga saalixna waa cid kastoo wanaagsan oo qaama bixaq illaahi wa xaqi alcibaad qofka xaqa ilahi iyo kii addoommadaba ka soo baxay wey falyatakhayarna ikhtiyaar isagaa ducada iskale mar hadduu halkaa gaaro laakiin ducadu mar kastaba waxay sii wanaagsanaanaysaa markay tahay mid nebiga ka soo arortay caleyh isalaatu wasalaam ducooyin badan ka so arortay lakiin isagu markaa wixii uu doono yuu weydiisan karaa ilahi subxana wa tacala وعن أبي هريرة qال وxu uhi kاna رasuل الlahi صلى الله علي sل mid ku ducaysta اllahuma ya allah ilaahayow إنii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min cadaabi الqbri cadaab qabrigan ilahu kaa magan gelaya wacadaabi nnaari cadaabka naartana ilaahu kaa magan gelaya wa min fitnati almaxyaa waalmamaat waxaan kaa magan gelayaa fitnada nolosha iyo dhimashada wa min fitnati almasiixi dajaal fitnada masiixi dajaalna waan kaa magan gelaya wa fii lafdin idaa tashahada markuu atixiyaadsado tashahada ay jalasa litashahudi atixiyaadka markuu u fadhiiso axadukum midkiin falyastacid billah ilaahay ka magan galo min arbacin afar yaquul wuxuu odhanaya allahuma ya allahu ilahi ow inii acuudu bika waxaan kaa magan galaya min cadaabi jahannam haddaba maxaa saayida waxa saayida waynu soo maray iyadoo wax sidan ane kaana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam yadcuu rasuulka ku ducaysan jiray ficil ahaan marka uu inoo shega wuxu uhi tanbiih aلzaa'idu huwa اlficlu faqad ficilkaasuma saayida afartan arrimoodna ilahay baa la magan gelayaa waana waajibaadka salaada ayay noqonaysaa allahuma ini acuuduka min cadaab alqabr cadaab alqabr asbaab buu leeyay de asbaabtiisana ilaahw iga foge weeyey adduunyadan aakh aakhirana cadaabu qabriga ilahu kaa magelay wa cadaabi naar kii weynaa cadaabi jahannam na way soo aroortay saynu xagga ku arkayno lafdiga kale cadaabu naar iyo cadaabu jahannam markaa jahannama waa magac guud oy naartuba leedahay naarta jahanama waa ismun caam linnaar dabeetana naartaasaa zamhariir iyo saciir iyo kuwaa u qeybsamaysa magacyada si kala la yeelyeelanaysa laakiin jahanam waa ismun caamay wada leeyihiin nacuudu billahi minha wa min fitnat lmaxya fitnat lmaxya maxay ahayd fitnada nolosha maxay تفضل ya wax kastoo adduunyada markuu joogo qofka xaqa ka leexinaya soo maha oo u soo baxaya ama fitna ku ridaya ama khayrkii ka yaraynaya wax lamida walmamaatna dhinaca alqabri waa la tira soo sheegeen aakhiru man yarfacu isbacahu fi hada safr fadlan anti haye ah, eh. ya waa cadaabulqabriga masuutin cadaabulqabriga markaa la sheegay markaa maynu takraar ahayn hadalku afartii afar ilahay ka magan gala bu nabig yuri alay sla slam haye ah, eh. ah, eh. fitrat marka ad waxad leedahay waa isla noloshiiun markaa de maxyaa may taasi soo gudagelaysaay fitnat lmaxya weya taasi fitnat lmamaat mise maxyaa baad ujeeda ba adigu haye ay iska fadhiisa may adiga ka jawaab isagu su-aalaha jawaabtu badsadaayo waan uga fadhiisinayna haye ya waa sakaraadkii allahu akbar ya allah ilahu noo dhiwire haye khaatimada la seejiyo haye ya karuqaad a in la raaciyo in lagu fitnoobo dadka dhintay ee saalixiinta in la baryo lagu fitnoobo haye su-aalaha qabriga su-aal alqabr jawaabtaasa u dhow barak la fika su-aasha udhow waa maxay fitnat lmamaat ya waa fitnat lqabri waxaa farqi udhexeeya bay ku hi cadaab lqabri iyo iyo fitnat lqabri soo maha cadaab lqabrigu muxuu ka dameeya fitnat lqabriga fitnat lqabriguna waa imtixaankii qabriga man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka saddexdaas su-aalood qofka marka la weydiiyo jawaabta uu bixiyo jawaabta hee uu bixiyo ayay ku xidhan tahay allahu mustacaan e maxaa ku xidhan ah, hadduu jawaabtii ka bixiyo saddexdaa ka jawaabo uu raaxaysanaya waa naciim alqabri buu helay hadduu ka jawaabi waayana cadaab lqabrigu markaasuu bilaabmay dhimashada fitnadeedu sharax baad kusii samayn doonta waad sii baari doontaan idinkoo jawaab waafiya ka haya ayaad imanaysaa insha allah maalinta dambe idinka وعن caiشha رadي الlaه عanهa qalat waxay tiri ma sala rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulku ma tukanin bacda an naزlat عalayhi markay kusoo degtay kadib إida jaءa nasr الlahi والfatح ilaa hadduu tukadana yaquul wuxuu lahaa fiiha salaada dhexdeeda subxaanaka rabana وbxamdika allahuma اغfir lii wa fii lafdin kaana rasuulu llaahi sala allahu alay waslm yugsiru mid farabadiya buu ahaa an yaquula inu ihahdo fi rukuuci wasujuudi subxaanaka allaahuma wrabbana wabixamdika allahuma kfir lii markaa eh, suuradna la dhaha ida jaءa nasr اllah hiya aakhiru ma nazla min alqur'aan waxay ka mid tahay qur-aankii suuradihii u dambeeyey bay ka mid tahay waana suura madaniya suuradan cabdillahi bnu cabaas ayaa fadligiisa iyo cilmigiisa ku soo baxay sidee buu kusoo baxay fadl geeridina wuu soo dhawaatay wuxuu yihi cumar bn khadaab qofka dee talinaya cidda la fadhiisanaysa waa cid uu dee talada bidaya soo ma cumar ibn khadaab cidda la fadhiisan jirtay waxay ahayn dee dadkii saxaabada ee cilmiga lahaa iyo qur-aanka qoladii xifdisanayd iyo oo rag waaweyn oo dee rasuulka la soo joogay dabeetana cabdillahi bn cabaas radi allahu canhu oo radi allahu canhum ajmaciin ayaa lagu soo dari jiray cabdillahi bn cabaasna wayn garanaya wiil yarbu waa nin aan markaa labaatanka gaadhin oo ka yar ilaa saddexiya toban bu ku ayuu qaymka ahaa markuu rasulku rintay alay slat slam calaa qawlin labadii abubakarna guda shan iyo toban jir markaasuu mu gaadhay markaa waxay idhahdeen rag rag baa yar karaahayse waxay idhahdeen dee annaguba carruur yaryar oo ninkan leeg waanu leenahaye eh. horta cumar muxuu naga daba wadaa un annaguba carruur isaga leeg waanu leenahay dabeetana wuxuu ku yihi inahu min xaysu calimtum meesha aad ogtihiin buu kasoo jeeda cabdillahi bn cabaas waa beyt nubuwa buu kasoo jeeda dee ducadii rasulkana ku dhacday marka wuxuu doonay inuu ficliyan haddaba arrintaa u siiyo u sheego suuradna buu ku yihi ka warraba qole waxay garan mayno qolena waxay dhahen waxaanu nala amray inaanu tasbiix iyo la nimaadno markaanu khayr helno cabdillahi bn cabaas oo ka warran buu wuxuu ihi waa calaamad ilaahay rasuulka uga yeelay ummaddiisa dhexdeeda oo waxa weeye haddaad calaamaddaa aragto geeridaadi baa soo dhawaatay maxaa soo dhawaaday haddaad calaamada aragta geeridaadi baa soo dhawaatee istikfaarta iyo tasbiixda badi iyo cumrigaagii waa gabagabadee gabagabada dikriga iyo khayrka aad usii farabadi gaar ahaan tasbiixda iyo dikriga saa u farabadi dabeetana wuxu yhi anigu taa aad ku fasirta waxaan ahayn ma ogi marka calaamaddu maxay ahayd haddaad aragto idaa jaa nasru llahi walfatx markuu nasriga ilaahay ku yimaadee dee guulaysato ila rasuulka alay slat slam isagoo magaalada maka dhuumanayo ka baxay soo maaha isagoo laga dhuumanayana uu soo galay mar alla markaa dadkii carbeeda kale waxay sugayeen reer maka way ogaayeen inay duul karaamo la yihiin bimacnaa halkan ay degan yihiin waa kii ilaahay kaga badbaadiyey fiilkiiba maroodigii markaa dee warku uu faafo waxay dha hadii nimankaa laisku taataabto dhibaatadaasa dadka ka imanaysa waxay idhaahdeen markaa maxamedna iyagu ka dhashay waa kuwa ishaysta hadduu ka guulaysto isagaa saxan hadday iyagu ka guulaystaanna iyagaasa markaa mar alla markii uu rasuulku ala sla slam reer maka ka guulaystay halkii markii hore uu qof islaami jiray markii dambe maxaa islaamayey ah, jamaacaad reer dhan oo toban kun oo qof hadduu doono amba shan kun oo qof amba kun qof ah ayaa wafdi soo diranayo sidaasay ku islaamayan inta kale wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illaahi afwaajan kooxa kooxa jamaacaadna iyagoo ah xaaladdaa iyadaa markay saasi dhacdo fadxiga ilaahayna yimaado furashada maka iyo meelo kaleba inaad furato fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba ku tasbiixso oo nasah rabbiga adigoo mahadinayana oo mahad isku daraya wastakfirhu inahu kaana tawaaban fasabix bixamdi rabbik rabbigaa mahaddiisa ku tasbiixso subxaana allahi wabixamdihi dheh wastakfirhu dambi dhaaf weydiiso inahu kaana tawaaban buu ahay marka mar alla markii suuraddaasi kusoo degtay bay tihi wixii ka dambeeyey salaad ma tukado ilaa ducadan u akrisan jiray ducadee tasbiix dikrigan subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir lii oo iyagu ku dhaqma halkuu ku dhaqmaya waa amarkii fasabix bixamdi rabbik markaa fii sujuudihi wa fii rukuucihi waxaa halkaa laga qaadanayaa adkaarta rukuucda iyo sujuudda inay ka mid tahay oo subxaana rabbiya alaclaa iyo subxaana rabbiya alcadiim in lagu bedelayo markii la doono iyo in la jamcin karaba tashahudka halkey ka soo gelaysaa waa lagu ducaysan karaa fi tashahud waa lagu ducaysan karaa waxaa kaloo laga qaadanaya qofku tasbiixda iyo dikriga inuu farabadiyo gaar ahaan tasbiixda iyo taxmiidda inuu aada u farabadiyo waxaa kaloo laga qaadanaya aakhiru lcumriga cumriga gebagabadiisa qofku inuu aada si gaara ah usii dadaalo ya si ay unoqoto uma bikhayrin khutimat si ay unoqoto mid khayr lagu soo gebagabiyey oo inaad aakhirkii joogto maxaad ku garanaysaa kayfa tacrifu ana hada alwaqta aakhiru cumrik tafadal ya haula leesh ma tatakalamuun leesh ma tarfacuuna asaabicakum haye tafadal ya saaxib alcimaama faaruqaada adeer codka waad mahadsantaha ayrlags codkaa guri maqashay a markuu dadkii kula socday kula da-da ahaa ay meesha ka baxaan fariid barak allah fik jawaab aada u saxa weyan hmm. ancamu cayshan bacdamaa xalla caaridii dalaa'icu shaybi laysa yuqni khitaabu habuu imaam shaafici yihi miyaan iska raaxaysaa bacdama ancama cayshan bacdama adugu wuxuu ahaa markaa cira markay igu soo dhigto wey gabayga xalla caaridi caaridku waa dhabanka dhabanka markaa markay ciradii iga soo bilaabto oo kaan buumatun qad cashcashat fowqa haamati waxaad moodaa shimbir cadow halkaa madaxayga soo dul fadhiisatay ciradii hadda imaam shaafici afar konton jir buu ku dhintay in yar bu iga weyn aniga haddana dee saas soo werwaraya dadkaasi oo ciradii baa dee baraarujina wajaakum anadiir baa ciradaa lagu fasiray baa culimada qaar baa ku fasiray selafkii ciradu waa digniin waa ninkaagii tiba madooba markaad ciraysato waxay ka dhigan tahay dee xaggii loo badnaa baad usii dhawaatay markaa da-du dee iyo mid lagu garanayo qofku nin weyni wadkii waa yaqaana soomaalida waa ku yidhaha wadkii waa yaqaan bimacnaa inaanu xanuunkaa ka kacayn iyo inuu halku maraya imika isgaranaya ilaa nin badan buu ooda ka boodi jiray isagoo dhalinyaro ah tallaabada waxaan dhiibin jiray dhiiris ma u celiyay meeshaan barqada dhaafi jiray dhixiita ma u kuwan dhalay kuway sii dhaleen miyaa dhimashada miyaa dhabarka ii jeedsay kuwan waxay kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday doonay saas kala waa qofkii wuxuu odhanaya ma naga dhintadaasa hoosta laga haya wogta odayga weyne meesha jiifa ya talow goormuu dhiman doonaa goormuu haddaba aakhir waxaa kaloo kamid a de qofku isagoo dhalinyaraa inuu xanuunba dareemayo ma garata imisaa nin imisaa nin weyn kam min fata amsa o adxaka daaxika daaxikan gabaygii isna imaam shaafici loo nismeyn jiray imisa wiil dhallinyaraa amsa oo adxaka daaxika galabaystay oo arooreystay aroor waa baraysay ama galabaystay isagoo iska qoslaaya wa akfaanuhu tunsaju wahuwa laa yadri kafankiisiina la tolayo isna ma garanayo wa kam min cariisin zayanuuha lizawjiha imisa gabadh lasoo qurxiyey oo loo soo xineeyo oo dee dabeetana markaa dhimatay miyaanay farabadnayn kuwaasi ha waynu garanayna inkaas baabuur la dhacay imka waliba qof baa laleeyahay ninkii hebel baa halkan ka baxay oo uu dhintay baduu ku dhintay imsaa dhalinyaro qaaraan sidan wax ugu dhigayo wejigood iminka sii xasuusanahay ayaa lagu yihi badday ku dhintay waqtiyada qaarkood way hor fidhi marka ninkaasi ismuu lahay waad dhimanaysaa wuxuu islahaa nolol yurub inta tagto soo shaqayso soo barwaaqayso laakiin dee waxbaa meesha yaalla qoraal baa yaalla meesha markaa dhalinyaranimada laftigeeda iyo kahodino ha isoronin dee adiga weli cumri badan baa ku hadhay ya ilaan garan maysid gooraad dhimanaysaa imisa kaa taahaya ee iska jidhicdaysani uu sanada iska sii noolaaday nin dhalinyaro oon islahayn weligaa waad dhimanaysaana uu socday mar haddaynan garayn geerida laynaga qariyey oo dee waa inaynu digtoonaanoon markasta si aan lagaaga badin aakhiro ilaan haddaad tidhaahdo hadhow baan samayn doonaa bale inta dhalinyartaa tahay baabaa uu rasuulku yihi ka faa'idaysantay labada intaad xoogga tahay ka faa'iidayso lakiin haddaad tidhaahdo dee haatan baa ila taaga wa imka wax kale de ma qabtee masaajidkaasuma da taaga waxaad mooda nooc yare inuu yaraysanayuu leeyahay dee berigii hore dhulkaasaan mari jiray halkaas lakin de imika waan iska daciifay o dee salaadu man haata ka yar adag salaadii wax yar wuxuu kasoo qaadayaaba ya waa si aakhira weysadaysi aakhira weerar loo yahay xagga aakhira anu yar ka cady haatan aan iska magaranaysa subxaanaka subxaana sabaxa yusabixu tasbiixan allah subxaana ay usabixu اllah wa axmaduhu way ilaahay baa nisahayaan mahadinaya tasbiixda iyo xamdigaasoo isku dhex darsamayoo aan kala maarmeynin sidee u kala maarmaynin bimacnaa waa laba arrimood oo iska soo horjeeda son saynu badan aragnay soo maha waa waa iyo iyo ihbaat waa laa ila allah oo kale subxaanana wixii naqaayisa ilahay aad u diraysa alxamdu waa kamaalkii baad usugaysaa allahuma kfir lina waa ii dambi dhaaf ilahayo almuhim adkaarta la akrisanaya ayay kamid yihiin labadaasina wa fii lafdin kana rasuulu lahi salى اllahu alay slm yugtir mid fara badaya ayuha an yaqula ina fi rukuuci wasujuudi subxaanaka allahuma rabbana bixamdika allahuma kfir lii baabu dikri caqiba الsalaa salaada kadib caqiba الsalaa ay bacda salaa salaadda marka sidaa looga baxaba dikriga lala yimaado وعن cبد لله بن عباس رضي الله عنهma أنa رفع الsوت bالذikri ana rafca sawti codkoo kor loogu qaadaa bidikri dikriga kor loogu qaadaa xiina waqtigii yansarifu naasu dadku ay ka baxaan min almaktuubati faralka kaana wuxuu ahday calaa cahdi rasuuli sala allahu aleyh waslm waqtigii rasuulka qaala ibnu cabaasin wuxu kuntu waxaana aclamu mid og ida insarafuu bidalika idaa samictuhu kuntu waxaana aclamu mid ku gartaa idaa goorta insarafu ay ka baxaan bidaalika arrinkaasaan ku garan jiray idaa samictuhu markaan maqlo wa fii lafdin maa kunaa maanaan ahayn nacrifu qaar garta inqiطaaca dhammaadka salaati rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm salaaddii rasuulka bitakbiiri ee ilaa bitakbiiri takbiir mooyaane marka macnaha waxa weeyaan adkaar in laga dambeysiiyo weye aan markaa horta lafdigaa kalaan ku dara wa can sumayin oo ahaa mowla abi bakr bn بن cabdiرaحmaan بن الxariث بن هiشham oo adoon u ahaa abi bakr بn cabdiرaحmaan بن xariث بن هiشham xariث بن هiشham baa wuxuu ahaa صaxaabi qurayشhta ka mid ah xariث بن هiشham oo ay walaal ahaayeen abu jahl oo la odhan jiray cmr بن هiشham can abi صالح xariث بن هiشham markaa nin isagu ahaa rasuulku u ducaynayey la xanibay maka lagu xanibay ba can صالح aلsamaan عن abi hurayrata wuxuu ka inna fuqaraa almuhaajiriin fuqaradii muhaajiriintu aatow way u yimaadeen rasuula llahi sala allah alay sl rsulka alle oo faqaalu waxay ya rasuul allah rasuulka ow qad dahaba way la tegeen ahlu duhuuri dadkii maalka lahaa ahlu duhuur ay ahlu lamwaal adduhuur jamcu dahrin wa huwa almaal kamaa mara bina bidarajaati darajooyinkii bay la tegeen alculaa sarraysay ee jannada wanaciim iyo nacimadii almuqiim joogtada ahayd jannada jannadii bay naga dheeraysteen oo darajooyin sare iyo meel sale heleen qaala rasuulku wuxu wamaa daaka arrinkaasi muxuu ku haday qaala waxan yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli san u tukano wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuum san u soonno wayatasaddaquuna way sadaqadaysanayaan walaa natasadaq halkaasaan ku kala badina iyagu sadaqay bixinayaan sadaqana ma bixinayno sadaqadana dee jannada meelaha u sarreeya lagu helaa wayuctiquuna way xoreynayaan walaa nuctiqu ma xoreyno addoommadii bay xoreynayaanoo annaguna waxaan xoreyno ma hayno faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxu uhi afalaa ucallimukum waan ma idin baraa miyaana idin baraynin hallaa ucallimukum ma idin baraa shay-an shay an tudrikuuna bihi aad ku gaadhaysaan ma sabaqakum cidda idinka dheeraysay jannada idinka dheeraysay wa tasbiquuna aad kaga dheeraynaysaan man bacdakum cidda idinka dambayso cidba aan idin soo gaarhi doonin walaa yakuunu oo aanu ahaanin in axadun qofna afdala minkum mid idinka fadli badan ilaa maa sanaca mid ilaa man mid mooyaane sanaca sameeyey mila maa sanactum sida aad samayseen qaaluu waxay dhahaen bala haa yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow qaala wuxu uhi tusabixuuna subxaana allahi baad odhanaysaan wa tukabiruuna allahu akbar baad odhanaysaan wataxmaduuna ilaahay baad mahadinaysaa alxamdulillah baad ohanaysaa dubura kuli salaatin salaad kasta dabadeed halaatan wa halaasiina saddex iyo soddon maratan goor qaala abu saalix markaa wuxuu yihi oo taabiciga xadiiska warinaya ah, farajaca way noqdeen fuqaraau lmuhaajiriin fuqaradii muhaajiriintu oo faqaaluu waxay dhahdeen way soo noqdeen macna ilaa rasuuli llahi sala la alay slam kusoo noqdeen wey faqalu waxay dhaheen samica way maqleen ikhwaanana walaaladayo ikhwaanuna walaaladayo ahlul amwaali maalka u saaxiibka ahaa maalka iska lahaa bimaa facalnaa waxaanu samaynay subxaana allah iyo alxamdu iyo intiina way maqleen oo fa facaluu milahu way sameeyeen sidii kale marka halkaa wayna soo gaadheen haddana intii sare wayna dheeriyin weli faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl sl uxu uhi dalika fadl llahi yuutiihi man yasha waa fadliga ilaahayoo dee ilaahay cidu doonuu siinaya hadday idin dheeraadan qaala sumay wuxu uhi faxadadtu waxaan u sheegay bacda ahli ehelkayga ama qaraabadeyda cid ka mid aan ah xadiiska u sheegay bi hada alxadiisi o faqaala wahimta waad ismootiisay inamaa qaala laka wuxuu kugu yihi tusabixu llaha talaatan wa halaasiin saddex iyo soddon jeer baad subxana allah odhanaysa wataxmadu llaha talaatan wa halaasiin oo halkaa aad tidhi dhammaantood saddex iyo soddon baa la ysku odhanaya subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar oo macnaheedu ay ka dhigan mid kastaba koob iyo toban baa la odhanaya waad waxaa looga jeeday saddex mid kastaba in siisa loo odhanayo markii sidaa ishkaalkaa laygu keenay farajactu ila abi saalix abi saalix ayaan ku soo noqday oo fadakartu lahu dalika arrintaasaan u sheegay faqaala wuxuu ihi allahu akbar wasubxaana allah walxamdu lilah intaasiba xataa tabluqa ilaa aad gaarayso min jamiicihina dhammaantood alaaثatan wa halaaثiin saddexiyo sodon ilaa aad ka gaarhayso markaa subxaana allah iyo alxamdu lilah allahu akbar in saddexiyo soddon la hahdo iyo waynu so aragna in mid kastaba koob iyo toban la hahdo oo imkaysu noqonaya markaa ya saddexiyo soddon rasulka ka sugeyn alayh الsalatu in badan koob iyo tobanna way ka oo kan saxaabada kasoo warinaya shan iyo labaatanna way ka sugan yihin in shan iyo labatan mid kasta la hahdo in mararka qaarkood allahu akbarta afar iyo laga dhigo soddon intu marka way jiraan insha allah musharaxa halkaa way ku noqon marka digriga waxa weeyaan salaada marka laga baxo cabdillahi ibn cabas ay carruur yaryar oo kale ahayen marka qaarkood ba laga masaajka inaan joogno meelaha gurigo kale ay joogaan dabeetana in salaadii la dhameeyey ilan allahu akbar din dibadda ubaxaysaa may jirine codka kor u qaadaya baan ku garan jirin halkaa waxaa laga qaatay bas marka salaada laga baxo dee adkaartan lagu wada dhawaaqaye allahu akbar allahu akbar astaqfir اllah astaqfir اllah ya allahuma anta salaam in kor loo qaadi karo in kor loo qaadi karo